رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين rawat lanwaar ayaan ku jirnaa weli iyo siiqadii nebiga sala allahu calayhi wasalam alnubuwatu waddacwa waxaan gelaynaa oo aan qaadanaynaa nebinimadii iyo dacwadii diinta iyo xaqa dadka in markaa loogu yeero ama markaa loogu waco muqadimaat annubuwati wa tabaashiiru asacaada muqadamaadkii waa bilowgii nebinimada iyo tabaashiir assacaadati liibaanta bilowgeeda ilaa nebiga mar allaala marka lasoo diro waxaa bilaabanaysoo tabaashiir noqonaysaa sacaado iyo liibaan inay timaado wa bimaa sidii taqadama soo hormartay dikruhu xuskiisa iyo sheegitaankiisa sababteeda ittasacat ittasacad waxaa ballaaratay oo waasic noqotay ashuqatu dhinacii alfikriyatu dhinacii fikriga ayaa markaa waasic noqday dhinacii fikirka macnaha ayaa waasic noqday oo markaa ballaartay iyo walcamaliya dhanka camaliyada fikriga macnaha waxaa loola jeedaa waxaa bilowday dhankii fikrada naxbiga sal alla calayh wasalam xagga fikirkiisa iyo xagga camaliyadda labadaba bayna annabiy nebiga beenkiisay ku bilaabatay sala allahu calayhi wasalam iyo wa bayna qowmihi qoonkiisa beenkooda oo ayagiina mar kasta waxay ku fakarayaan sidii loo horumarin lahaa asnaamta wixii shirkiyaad ah asagana wuxuu ku fakarayaa mujtamacan dhibaataysan iyo waxaan ay ku jiraan sidii markaa loo badbaadin lahaa marka dhanka fikriga jaanibka fikriga ah iyo dhinaca camaliyadii camal qabashada ayaa nebiga iyo qoomkiisii ku dhex ballaartay wa tafriqa wuxuu guda galay rasuulka sala allahu calayhi wasalama yakhlaqu inuu ka walwalo mimaa yaraahum waxa uu ku arkayo qoomkiisa calayhi korkiisa oo min ashaqaawati shaqaawanimo ah wa nasiibi ayaan daro iyo walfasaadi wuxuu bilaabay nebiga inuu aad iyo aad uga walwalo waxa uu qoonkiisa ku dul arkaayo oo shaqaawo ah shaqaawadu waa nasiibii ayaan daro iyo fasaad waxa ah ayuu markaa ka walwalayay wayarqabu wuxuu jeclaysanaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama waxaa bilowdayba inuu jeclaado ama uu jeclaystaba fil ictizaali ka fogaasho canhum xaggooda inuu ka fogaado iyo waalkhalwatu khalwo waa gooni noqosho inuu keligii binafsihi inuu la qalweeyo uu la gooni noqdo maca tafkiirihi astafkiirkiisa micigii asagoo ku fakaraya fii sabiilin wado yunjiihim ka badbaadisa qoonkiisa min atacaasati tacaasad waa halaag iyo walbaari baaba halaag iyo baaba-a ku socda wixii ka badbaadin lahaa ummaddiisa iyo qoonkiisa inuu ka fakaro washtadda waxaa adkaaday oo xoogaystay haada alqalaqu walwalkaa asaga ah welwelkaa rasuulku uu qabay ayaa xoogaystay waqawiyad washtadda waxaa adkaaday haada alqadaq welwelkaa waqawiyad waxaa xoogaystay haadihi alraqba raqbada ayada ah rajada oo maca taqadumi ayadoo ay hormartay nebiga assinni da ahaan maca taqadumi asin ayadoo da'diisu ay weynaatayoo ay hormartay xataa intii ka anna aad u malaysaba xaadiyan kaxeeye yaxduuhu u kaxaynaya rasuulka ila alkhalwati gooni noqoshada iyo walinqitaaci go-itaanka qoomkuu markaa ka go asagoo weliba taqadumay oo sintiisii da'diisay kor aaday ayaa waxaad u malaynaysaa welwal kaa haaya inuu u kaxaynayo wax kaxeeya oo dedejinaya inuu khalweeyo iyo inuu markaa boqo fa akhada wuxuu bilaabay rasuulka ama uu guda galay yakhluu inuu ku khalweeyo bigaari xiraa'in godka xira waa jabal maka ku yaala inuu keligii ku gooni noqdo yatacabbadu allaaha ilaahayna uu ku caabudo fiihi gaaro xiro gudihiisa calaa baqaaya muxuu ku aabudayaa calaa baqaayaa wixii ka haray diina ibraahiim ibraahiim diintiisa wixii baaqi ah ee haray calayhi salaam nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wadaalika arrintaana waxay ahayd ee uu khalwaynayay min kulli sanatin sana kasta shahran hal bil oo ka mid ah wahwa bishaana shahru ramadaan ramadaanka bishii bay ahayd fa idaa qadaa markuu dhammaysto jiwaarihi jiwaaradiisa markuu dhammaysto bitamaami haada ashahr bishaa taam noqoshadeeda oo bishii mar allaala markuu qalwadiisii iyo jiwaaradiisii meeshaa ku cibaadaysigiisa uu soo dhammaysto insarafa wuxuu u soo noqonhayey ama uu u soo gaddoonayay ilaa makata maka dhankeeda maka ayuu u soo noqonayay saraaxan wakhti subax ah ayday markaa tahay xilli subax ah ayuu maka soo gelayay fayatuufu bilbeyti beytka ayuu tawaafahayay uma yacuudu kadibna wuxuu u noqonhayay ilaa daarihi gurigiisii waqad takarara way soo laalaabatay oo waxaa soo noqnoqday waqad takarara waxaa soo noqnoqday oo soo laalaabtay daalika arrintaa minhu rasuulka xaggiisa waxay ku soo noqnoqotay inuu godkaa ku khalweeyo halaaa sanaatin saddex sannadood sanooyin saddex ah falamaa markii takaamala ay u buuxsantay lahu asaga waa nebigii arbacuuna sana afartan sano afartan ku sanana waa sinulkamaali waa da'da dhammaystirkaa la yidhaahdaa afartan sano hadduu qofku gaaro waa qof buuxsamay waa qof caqli aan u dhinnayn waa qof garaad iyo waxyaabo kala haystaa walaha taabaa bucitat irusulu rusushana lagu soo diraa walaha waa afartanka ayaa bucifat irusul rususha lagu soo diraa haaliban inta badanba inta badan waxaa lagu soo diraa rususha afartan jir bada'at dalaa'icu nubuwa bada'at way bilaabatay talaa'icu cunnubuwati nebinimada bilowgeeda iyo wa tabaashiiri sacaadati sacaadada iyo liibaanta tabaashiirteeda iyo liibaanteeda liibaanta bilowgeeda bada-ad waxay bilowday talaa'icu cunnubuwati nebinimada horaanteedii iyo wa tabaashiiri sacaadati sacaadada ama liibaanta bilowgeedii fi duhuuri inay soo ifbaxdo inay soo daahirto fakaana wuxuu ahaa nebiga yaraa mid arka ru'yan riyo saalixatan oo wanaagsan ayuu arki jiray taasoo riyadaasoo tataqacu ama taqacu tataqacu u dhacaysa kamaa yaraa suu markaa u arkay riyadaasi waxay u dhacaysaa oo ay u imaanaysaa sida uu markaa u arkay rasuulka sala allahu calayh wasalam iyadaasoo sida nebiga uu u arkay u imaanaysaa una markaa dhacaysaa taasaa marka rasuulku ahaaday ama ay ku bilaabatay sala allahu calayhi wasalam wa kaana rasuulku wuxuu ahaa yaraa mid arka addaw'a iftiin ayuu markaa arkahayay rasuulku mid iftiin arka ayuu ahaa wayasmacu asawta cod mid maqla ayuu ahaa wa qaala wuxuu yidhi innii anigu la acrifu waxaan garanayaa oon aqaanaa xajaran dhagax oo bimakkata maka ku yaala kaana yusallimu salaami jiray calaya korkeeda kaana dhagaxa yusallimu calaya mid isalaamo ayuu ahaa dushayda qabla an ubacfa intaan laysoo bixinin ka hor intaan laysoo saarin oo nebi aan layga dhigin bidaayatu nubuwati iyo wa nusuululwaxyi waa nebinimada bilowgeedii iyo waxyiga soo degitaankiisii falamaa markii kaana ay ahaatay fii ramadaan ramadaan gudihii oo min asanati alxaadiyati waalarbaciin sanadkii kow iyo afartanaad huwan wa asago muctakifun ah mid ictikaafsan bigaari in godka xira ku ictikaafsan nebiga oo ku jira yadkuru allaha ilaahay ku xusaaya oo wayacbuduhu caabudaya faja'ahu waxaa soo kediyey jibriilu calayhi assalaam malakuljibriil baa wuxuu si fuja ah oo kadaa ugu keenay binnubuwati nebinimo iyo walwaxyi waxyi walnastamic aan u dheg raaricino aanu dhegaysanu ula jeedaa ilaa caaishata caaisha radia allaahu canhaa ilaayaa ka raadi noqde bal caaisha aan dhegaha siino oo aan u dheg raaricino oo aan dhagaysano tarwiilana si ay noogu soo warido ay noogu soo tamiso haadihi alqisati qisadan ee tan ah bitafaasiilihaa tafaasiisheeda iyadoo kala baxbaxsan oo kala dhigdhigan haddaad soo wariso sida uu waxyigu ku bilowday qaalat caaishatu waxay tiri radia allaahu canha awalu maa shaykii ugu horeeyey oo budi'a bihi lagu bilaabay rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo min alwaxyi xagga waxyigaa alru'ya asaalixa riyo wanaagsan bay ahayd oo fi nawmi hurdada uu ku arki jiray wixii ugu horreeyey nebiga lagu bilaabay dhanka waxyiga niyo fiican bay ahayd hurdaduu ku arki jiray fakaana wuxuu ahaa nebiga laa yara midaan arkin ruya riya ma arki jirin ilaa hadduu arkana jaa'ad way imaanaysay midlu falaqi subxi sida uu subaxu u dhambalmo ama u soo dilaaco oo kale humma intaa ka bacdi xubbiba waxaa la jeclaysiiyey ilayhi rasuulka xaggiisa alkhalaa'a gooni noqosho wa kaana wuxuu ahaa yakhluu mid ku khalweeyo ku gaar noqdaa bigaari xiraa'i godka xira fayataxanafu waa ku cibaadaysan jiray taxanufkuu kuu fasirayaa ee yatacabadu yatacabad wuxuu ku cibaadaysan jiraa loola jeedaa ilaan taxanufka marka gobolka mid ah dembi buu noqdaa si uusan midka dembiga u noqon buu kuu fasirayaa ay yatacabad waa ku caabudi jiray alleh fiihi shar dhexdiisa allayaaliya habeeno dawaati alcadadi tira u saaxiib ah qabla an yansica intuusan u soo noqonin ka hor ilaa ahlihi ehelkiisa intuusan gurigiisa u soo noqonin ka hor wayatasawadu waa sahay qaadan jiray rasuulka lidaalika arrinta daango iyo sawiiq iyo raashin iyo biyo xataa masaakiinta meesha soo martaa ayuu ku qoodin jiray sahay buu u qaadan jiray humma yarjicu kadibna wuxuu u soo noqon jiray ilaa khadiijata khadiija dhankeedu xaaskiisa ah fayatasawadu limidlihaa mifilkii oo kale buu u sahay qaadanayaa saasuu ahaan jiray xataa jaa'ahu alxaqu ilaa xaqii uu u yimid wahuwa asagoo fii gaari xiraa godka xira ku jira godkii xira asagoo ku jira ayuu rasuulku saa ahaa ilaa xaqii uu u yimid fajaa'ahu jaa'ahu lmalaku malagii ayaa u yimid waa malakuljibriil faqaala wuxuu yidhi iqara' aqri qaala rasuulku wuxuu yidhi maa ana biqaari qaari miihi aniga maa ana anigu miihi biqaari'in mid qaari ahoo wax aqrin yaqaana qaala rasuulku wuxuu yidhi fa akhadanii waa i qabtay malagii fagatanii wuu i cambuujiyey waa ituujiyey oo waa inajiijiyey xataa balaqa ilaa uu gaaray minii xaggayga aljahda mashaqa iyo dhib jahdi haddii la layidhaahdo waa dhibka juhdi haddii la dhaho waa dadaalka humma ka bacdi arsalanii wuu isii daayey fa qaala wuxuu igu yidhi haddana iqara aqri faqultu waxaan iri ma ana biqaari'in ani qaari ma ihi sida wax loo akhriyo ma aqaana fa akhadanii wuu iqabtay qabtay faqatanii haddana wuu icasirayo wuu isku kay keenoo wuu i caburiyey althaaniyata mar labaad xataa balaqa minii ilaa xaggayga aljahda dhib uu ka gaaray humma arsalanii haddana wuu isii daayey faqaala wuxuu yidhi iqra' aqri faqultu waxaan idhi maa ana biqaari'in qaarina ihi ma ahi mid wax akhri yaqaana fa akhadanii haddana wuu iqabtay oo faraqanii wa i caburiyey oo wa imajuujiyey juujiyey mar saddexaad humma arsalanii kadibna waa isii daayey faqaala wuxuu yidhi iqra aqri bismi rabbika rabbigaa magaciisa adigoo barakaysanaya cuskanayo ku bilaabanaya rabbigii alladii allihii khalaqa abuuray wax walba khalaqa alinsaana insaankiina ka abuuray min calaqin xinjir iqra aqri wa rabbuka rabbiga alakramu waa mid deeq badane allaha akramkee karaamada iyo deeqda badan ee aada u jeedda inuu nebinimo ku siiyey deeqdaa faraha badan ku siiyey magaciisa alladii allihii callama baray insaan ka baray bilqalami inuu qalin wax ku qoro callama alinsaana insaankiina wuxuu baray maa lam yaclam wuxuusan markaa ogayn wuxuusan garanayn ayuu insaan ku baray farajaca wuu la soo laabtay bihaa kelimaadka rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam yarjufu ayadoo ay ruxanaysay boodboodayso fu'aaduhu laabtiisa cabsi daraaddeed asagoo wadnihiisu ay garaacmayaan ayuu nebigu soo baxay fadakhala wuxuu u soo galay calaa khadiijata binti khuwayl radia allaahu canha faqaala wuxuu yidhi zammiluunii zammiluunii iduuduuba iduuduuba dhaqan carbeed bay ahayd oo mar allaala markii wax cabsi ay arkaan bustaa lagu duubi jiray meel baa la dhigi jiray ilaa cabsidu ay ka tagto zammiluunii idada zammiluunii iduuduuba fazammaluuhu waa la duubay rasuulka oo way joogeen xataa dahaba ilaa ay ka tagtay canhu xaggiisa alrawcu cabsidii ilaa cabsidii ay ka dhammaato bustihii ku duubnaa faqaala likhadiijata khadiijo ayuu ku yidhi waxaal akhbaraha alkhabara uu khabarkii u sheegay asagoo khabarkii u sheegay ayuu yidhi ama faqaala faqaala likhadiija ayuu ku yidhi wa akhbarahaa asaga u akhbaraha alkhabara khabarkii buu u sheegay ama asagoo khabarkii u sheegaya ayuu yidhi laqad khashiitu waan cabsaday khadiijay calaa nafsii nafsadayda dusheedaan u cabsaday fa qaalat khadiija waxay tiri kallaa maya ha cabsanin wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa yuqsiika allaahu abadan weligaa ilaah ku dulay maayo ilaahay weligaa ku hoojin maayo waayo innaka adigu latasillu alraxima qaraabadaad xiriirisaa wa taxmilu lkalla culayskana waad xambaartaa culayskuu rasuul ku xambaaraa qof kastoo martiuu u yimaada wixii culays ah wixii dadka ay qaadi waayaan wuu qaadi jiray wa taksibu waxaad kasabtaa ood bixisaa oo aad dadka siisaa almacduum wixii macduumee la waayo qofka wax waayana waad siisaa adiga haddii wax la siin waayo qofka waad bixisaa wataqri waxaad soortaa oo aad soo dhowaysaa addayfa martida wa tuciinu waxaad u kaalmaysaa calaa nawaa'ibi dhacdooyinka xaqa ah dawaa'ibtii dhacdooyinkii masaa'ibta dadka ku timaada hadduu qofku abaaroodo haddii qofku dhib kale u yimaado mashaakilaad hadday yimaadaanna waad gacan siisaa oo waad caabisaa nin intaa sameeyaa tahee ilaahay ku hoojin maayo subxaana wa tacaala ilaahay ku dulayn maayo intaa uguma simine fantalaqad bihi way la tagtay rasuulka khadiija xataa catat ilaa ay u geysay oo ay ula tagtay bihi asaga waraqa bin nawfil ibni cabdilcusa ninka lagu magacaabo waraqa ibnu nawfal ibnu asad ibni cabdilcusa oo ibni cami khadiija khadiija ina adeer ay ahaayeen waa ibna camigii khadiija wa kaana wuxuu ahaa waraqana imra'an shaqsi ama qof tanasara nasraaniyoobay oo diintii nasaaro galay fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga wa kaana wuxuu ahaa waraqa yaktubu mid qora alkitaaba qoraalka alcibraaniy ee cibraaniga ah farta cibraanigee yuhuudda ayuu qori jiray fayaktub wuxuu ku qoran jiray min alinjiili kitaabka injiil xaggiisa bilcibraaniya cibraaniyada maa shaa allah intii ilaahay uu doono an yaktuba inuu qoro wa kaana waraqa wuxuu ahaa shaykhan oday qad camiya arag beelawoo indhooloobay nin indhindhool ah ayuu ahaa faqaalad waxay ku tiri lahu waraqa khadiija waxay ku tiri yabna cammi ina adeerow ismac maqal oo baldhegayso min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa ibnu akhiika waa ixtiraam saa darteed walaalkaa wiilkiisa wiilkaad adeerka u tahay qofkii ka weyn yasaa u ixtiraami jireen sidaa darteed ayay tiri yabna camni ismac maqal oo dhagaysa min ibni akhiika faqaala wuxuu ku yidhi lahu rasuulka waraqatu waraqa wuxuu ku yiri yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow meedaa taraa maxaad aragtay maxaad soo aragtay fa akhbarahu wuxuu u sheegay waraqana rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama khabara maa ra'aa wixii uu soo arkay qabarkiisa wixii godka uu kula soo kulmay ayuu uga sheekeeyey fa qaala lahu waraqatu waraqa rasuulku wuxuu ku yidhi markuu nebigu warbixiyey waraqa wuxuu yidhi haada annaamuusu haada annaamuusu kaasi waa naamuus waa kheyr wade naamuus wax allaala wixii kheyr wadaa la yidhaahdaa bedel maa jaasuus wax allaala wixii sharwado ah markaasuu yidhi ninkani naamu midkaa kuu yimid waa naamuus waa kharwade alladii kii waaye nazala allaahu ilaahay uu ku soo dejiyey calaa muusaa muuse dushiisa alladii nazala allaahu calaa muusaa oo safiirkii wixiga nebiyada u keeni jiray waaye yaa laytanii shallaytaday miyay fiiha maalintaa gudaheeda aad nebiga noqon doonta maan ahaado jadacan canug yar oo ilka jabsaday jadac jadac maan noqda buu yiri ay wuxuu ula jeedaa jadaca qawiyan jildan mid xoog leh oo adag jildi ahoo adag oo xoog leh leytanii shalaytadayda akuunu ahaadee xayan mid nood ilaahay hadduu nafta ii dhaafo maalintaasa id yukhrijuka wakhtiga ay ku bixin doonaan qowmuka qoomkaaga waa indhoole wuxuu aad u ayidaya inuu rasuulku gargaari doono waayo qof kasta inuu wax qabto ee wax uu sameeyo tabartiisa intay tahay waa shay lagama maarmaan ah laytanii shalaytaday wiiyay akuunu ahaadee xayan midnool id waqti yukhrijuka ay ku saari doonaan ay ku musaafurin doonaan qowmuka qoomkaaga fa qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam asagoo aad ula yaaban awa mukhrijiyahum may bixinayaan malay masaafurina masaafurinaa kuwa ma i bixinaya awa mukhrijiyahum ma kuraana isaari doona buu yidhi way jecel yihiin maanta maxamedkii rulleyga ahaa waan soo marnay si wax u xalliyey waan soo marnay sida loogu qanacsanaa waan soo marnay say ugu kalsoonaayeen war dad xaalkooda saa yahay ma ibixinaya buu yidhi awa mukhrijiyaahum ma ibixinayaan kuwan oo malaysaarayaa buu ula jeedaa oo maqoomkan maanta saan ii ayidsan oo ii taageersan ma ibixin doona awa mukhrijiyahum qaala nacam haabuu yidhi waraqa lam ya'ti lama imaanin rajulun nin qadtun hadda ka hor bimidli maa ji'ta bihi wixii aad la timid oo kale ilaa cuudiya waa lala coleytamay waa lala coloobay laa ilaaha ila lahdaha wax sahlan ma aha dhaqanka iyo hiddaha waxyaabaha tolku ay aadada u yihiin sanadka xuska aabba la xuso hooyada fooxa laga fooxiyo waxyaabaha gabdhaha yaryarkaa laga xigoo wadaadada ah wax allaala wixii mingis iyo dhiig laga siiyo dhammaan hala tuuraa loola jeedaa laa ilaaha ila allah dhaha oo xaq ah qof la yimid ma jiro ilaa cuudiya waa lala coloobay oo waa lala colaytamay wa in yudriknii haddii hadduu i haleelo uu isoo gaaray yowmuka maalintaadaasna ansurka waan kuu gargaarayaa nasran gargaar mu'azaran oo xoog leh oo la xoojiyay baan ku gargaarayaa buu yidhi uma intaa kadibna lam yalbaf ma uusan nagaanba waraqa an tuwafiya waa la qorsaday odaygii wuu dhintay wa fatara alwaxyu waxyigiina kala go' baa ku dhacay oo wuu qaboobay taariiqu badi nubuwati taariiqi wuxuu u yahay badcu nubuwati nebinimada bilowgeeda iyo wa nusuuli lwaxyi waxyiga soo degitaankiisa tilka taa hiyo ayadu qisatu waa qiso oo bidaayatu nubuwa nebinimada bilowgeeda iyo wa nusuuli lwaxyi waxyiga soo degitaankiisa cala alnabiy nebiga korkiisa lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam liwali maratin markii ugu horeeyey intaabay ahayd waqad kaana daalika qaama waxay ahayd oo ay dhacday fii ramadaan ramadaan gudiyi fii laylati alqadri bay ahayd weliba habeenkaa rasuulka lagu soo dejinayey habeennimay ahayd qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi shahru ramadaan bisha ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan waa midka qur'aanka lagu soo dejiye waqaala sidoo kale ayuu ilaahay yidhi innaa anagu anzalnaahu waan soo dejinay qur'aanka fii laylati alqadri habeen laylat lqadri ah waqad afaadad waxay faa'iideeyeen alaxaadiidu asaxiixatu axaadiista saxiixaa anna dalika kaasi kaana inuu ahaa laylata yowmi alihnayn maalin isniin ah habeenkeeda qabla an yatluca alfajar intuusan fajar ku dhalanin xalay xalay macnaha caaboo kale oo ay beri isniin noqon rabto habeenkaa inuu markaa ahaa habeenkaa nusuulkaa waxay meel ina laylata alqadri laylatulqadrigu taqacu uu dhaco fii witrin tirada isdheer oo min layaali alcashri alawaakhiri habeenada tobanka isdheer ka mid ah oo min ramadaana bisha ramadaan waqad habata waxaa sugan cilmiyan cilmi ahaan waxaa u sugan taariikh ahaan waaye anna yowma alifnayni maalin isniin oo fii ramadaana ramadaan gudihii ah min tilka sanati sanadaa ayada ah innamaa waqaca inuu dhacay fi lyowmi maalin alxaadi waalcishiriina iyo labaatan ay ahayd faqad afaada daalika arrintaasi waxay faa'iidaysay anna nubuwatihi nebinimadiisa sala allahu calayhi wasalam inamaa bada'at inay bilaabatay fi leylati alxaadiya walcishriin habeenkii kow iyo labaatanaad oo min ramadaan ramadaanka ah sanad ixda waarbaciin sanadkii kow iyo afartanaad oo min mawlidihi dhalashadiisa ah sala alla calayh wasalam wahiya ayadu tuwaafiqu waxay waafaqaysaa alyowma alcaashir maalintii tobanaad oo min shahri agostos bisha agoosto ah sannadii lix boqol iyo tobankii miilaadiga wa kaana cumruhu cumrigiisa sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa in daaka wakhtiga arbaciina sana afartan sano oo qamariya bisha qamariga ah waa bisha ay muslimiintu tirsadaan ee hijriga qamariyada cirka ka soo baxda iyo wa sittati ashhurin lix bilood iyo wa itnaa cashara yowman laba-iyo toban maalmood wahuwa yusaawi waxay u dhigmaysaa cimrigaana tiscan wa halaafiina soddon iyo sagaal sano oo shamsiya haddii la tiriyo shamsiyada waa qoraxda iyo wa halaathata ashhurin saddex bilood iyo wa itnain wa cishriina yowman laba iyo labaatan maalmood fa kaanat bacatuhu soo saaritaankiisa wuxuu ahaa calaa ra'si arbaciina sana afartan jir madaxeeda oo shamsiya bisha shamsiyada markaa ah bisha shamsiyada marka la xisaabo afartan jir ayaa markaa lagu soo diray sidaa darteed nebinimadana saasay ku bilaabatay waxyigana saasuu markaa kusoo degay uu ku yimid dadka muslimiinta waxaa dadkii maka deganaa waxaa usoo bitaamay nuur waxaa bilowday iftiin waxaa dhici doona isbedel waxaa imaan doona in diinta islaamku ay sare noqon doonto tartiib tartiib walow caqabaad dhibaatooyin mashaakilaad imtixaanaad dhammaan lala kulmi doono nebiga iyo intii rumaysay oo dhanba laakiin marka dambe waalcaaqibatu lilmuttaqiin wixiigiibaa markaa waxaa bilaabanaya bacdama uu kala go-ay inuu markaa soo noqdo dib inuu u soo laabto waxyigii ayaa markaa imaanaayo saasaa markii dambe la gaari doonaa fatratul waxyi uma cawdatuhu waa kala go-i waxyiga uu ku dhacay inuu kala go-o iyo soo noqoshadiisii iyo bilaabitaanka uu markaa haddana dib u bilaaban doono balse meesha ha inoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa